الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب البضاعة في القراط باب البضاعة bidaacadii iyo markaas waxa weeyaan faa-iidadii uu baab yahay fi lqiraadi qiraadka dhexdiisa bidaacada waxaa la yidhaha waa caqdun bishardi kulli ribxi lilmaalik marka waxaa weeyaan halkaa waxay noqonaysaa bidaacadu in faa-iidada maalkan oo dhan in markaa waxawey qofka maaligu iska qaato oo qofkii uu yidhaaho waxaweyan waxaan kuna shardiyayaa inaan faa-iidada wada qaato waayahay allahu mustacaan maalan saddex dirham ama saddex kun haddii laba niqa isku keenaa oo midkood kun uu leeyahay ka kalena laba kun uu leeyahay oo ninkii labada kun uu lahaa uu u fasaxo kii kunka iska lahaa inuu ku tasarufo calaa an yakuuna rabxun baynahumaa saxa warkaas waa ansaxayaa waayahay saa darteed qofkan halka kun lahaa faa-iidaas dhex meelaba meel buu qaadanayaa kan labada kun lahaana faa'iidada saddex meeloodoo loo meelood buu qaadanayaa waa bixasabi amwaal siday xoolaha u kala badnaayeen unbay u qaadanayaan marka haddaba haddii qofkii caamilka ahaa caamilkii hadduu u shardiyo hulutha ribxi alaabtii markaa gacantiisa ku jirta waxay noqonaysaa marka uu u shardiyo markaas waxaweyaan gebi waxaweyaan ribxigii oo dhan inuu wada qaato waxaan leenahay markaas waxa weeyaan intii maalkee uu keenay mudaaro markaa iyo qiraad ma noqonayso ee waxay noqonaysaa kunkaasi bidaaca bimacnaa alaab gacantaada ku jirta oo adigu aad u haysay noqonaysaa markaa almiim aan isku soo duuduubnay baabalbidaacati fi lqiraad baabalbidaacati wuxuu baab yahay bidaacadii fi lqiraadi qiraadka dhexdiisa bidaacadaasoo ah bimacnaa qofkan in lagula shardhiyo waxaweyaan caamilkaa war xoolahan gebi markaas waxa weeyaan ribcigooda anigoo aan qaata markaa marka isagii keliya markaas waxa weeyaan intiisii keliya hadda soo hadhaysa waayahay qaala yaxyaa wuxuu yihi raximah llahu tacaala oo bidaacadu waxa weeyaan waa bilaa sharta macnuhuna wuxuu noqonayaa adiga ninkani markuu kuu dhiibay xoolo adiguna waxaad ku dartay uu ku yidhaahdo bishardi faa wada qaato haddaad ka yeesho tabarruc baad bilaash ku bixisay macnuhu waa sidaa oo waad uga sii shaqayso wakiilun baad uga ahayde mudaarabi iyo qiraad ma ahaa waa sidaa macnaheedu قال يحيى وحوري قال مالك وحوري سيدا جلن ننكا صدفاع ديبه لا رجل ننكا لو ديبه مالا مال قيرادا قيرادهان وقود ديبه واستسلف كهر مرصبه معنى كاما أهل من صاحب المال ننكا حولاها يسكال السلفا مركا هر ياما أو استسلف منه كهر مرسي صاحب المال ننكا مالك يسكالها أو استسلف وهر مرصد منه ننكا عاملك وحا كهر مرصبه صاحب المال أما متك ودى متك لو حكي قاطي سلفا مركا هرمرسي أو أبضع وكا بضاعة وطا أو أبضع بضاعي مركا معهم عيسى يعني هو مركا سحويا ضيعي صاحب المال لك حولا إسكالها بضاعة ضاعه أما أو أبضع مركا سحوي بضاعي أو بمعنى هو ضيعي معهم عيسى صاحب المال لك مالك إسكالها بضاعة ألاب يبيعه يبين يلو إسكالها يعني وحو كتغيهم ألاب وسي ليبتو إسي هيري aw bidanaaniira shanimo oo yashtarii lahu ugu soo iibinayo bihaa danaaniirta silcatan alaaba ugu soo iibinayo qaala maalik wuxuu ihi in kaana hadduu yahay saaxibuulmaali ninka xoolahan iskale hadduu yahay inamaa abdaca kii bidaaceeyey macahum ciisa walxaala huwa isaguna yaclamuu og yahay annahu low lam yakun maaluhu xoolihiisu haddayn ahan cindahu agtiisa uma sa'alahu wuu weydiiye midla daalika facalahu مثل ذلك أرنقاس وكان فعله إنه إيه لها لإخاء بينما نحضر نحضنا كدحيسي أو ليصارة مؤونة ذلك أو ليصارة مؤونة ذلك أرنقا خرج كيس إنه أود عليه دشيسا ولو أبى ذلك عليه أرنك هدو ديدنا لم ينزع ماله ولا ولكسيبا من حق كيسا أو كان العامل عامل شقالوه يهي إنما استسلف كي كور مرصني من صاحب المال لنك حولها يسكله أو حمل له بضاعته alaabtiisa uu xambaaray walxaalo huwa isaguna yaclamuu ogyahay annahu lam yakun ahayn cinda agtiisa maalu xoolihiisa annahu low lam yakun hadduuna ahayn cinda agtiisa maalu xoolihiisani facalay inuu samayn lahaa lahu qofkaa maalka iskale mithla daalika sidaasoo kale walow amaa daalika arrinkaa hadduu ka diida caleyhi dushiisa lam yardud calayhi maalow xoolihiisana una u celinayn faidaa saxa daalika arrinkaasi markuu ka ansaxo minhumaa labadooda jamiica si wada jira وكان ذلك أرنقاس وكأهد منهما لمدود على وجه المعروف سوى وناقة ولم يكن شرطا شرطا لو راهي في أصل قراد قراد في أصل كيسة فذلك جائز فذلك أرنقاس جائز مبنايا لا بأس به ما تاكم وسوله وإن دخل ذلك أرنقاس أدوك لشرط وشرط هدوك لهم أو خيفا لقع فصلا أن يكون إليه إنما صنع ذلك الع... إنما صنع كيس بيين إليه يعني ذلك أرنقا العامل قفك عاملكه لصاحب المال وقفك بالك يسكله وقسمه من يقرغ وايه اللهم صل عليه فلان ليقر غسي ومرقاس waxa weeyaan ugu suga baala wuxuuriisa fiyaday labadiisa qacbood oo in laba sanaca dalika arinka ugu sameeyay saaxiib maalinka xoolaha iska leh la yumsika al aamil qofka aamilka inuu hayo baala wuxuuriisa ولا يرده نوسو dushisa fa in فإن warqas la لا fil في القراض كما oo وهو مما كيبك من ينهى يديده عنه حقيسا أهل العلم أهل العلم قال يديده masaladu way fuudahay si fiican ugu fiirsada waxaan tilmaanay bidaacadu inay tahay markaas waxaa weeyaan war walaalow markaa xoolihii ho waa kuwane walaalow xoolihii ho waa kale laakiin markaas waxa weeyaan faa'iidada ka soo baxda anigu aan wada qaato wuxuu leeyahay labaynu u kala qaadaynaa uu leeyahay imaamku raximahullahu tacaala laba ayaynu arrinkaa u kala qaadaynaa kow inuu haddii uu markaas waxa weeyaan qofkan maalka iska leh qofka maalka iskale haddii uu markaas waxaa weeyaan uu og yahay markaa markaluu sidaa ku leeyahay inuu markaas waxaa weeyaan haddii uu walaaltinimo darteedu ugu samaynayo oo haddii xataa xoolahan uuna u haynin dalaban kale waxayna ninka caamilkiihi haddii markaas waxa weeyaan uu isle ugu samaynayo darteed haddii aad diiddo oo sidaa diiddo xoolaha uu kuu hayuu markaas waxaa weeyaan kuu soo daadin ama markaas waxa weeyaan waxba ku sii maayo oo cabsi ay ka hayso taasi ma bannaano haddii ay markaa kan caamilkaan waa sidaa isaga kan maalka iskalena waa saasoo kale hadduu isleeyahay caamilkan xoolaha aad u sii dhiibatay haddii aad waxba waxaa weeye hawsha ka yeeli weydo ilan labadoodaba midba waxbuu leeyahay kaasina faa'iidan qaatu odhan karaa kana faa'iidan qaatu odhan karaa labadooda mid waliba ka kale hadduu ka baqayay inuu ama usoo daadiyo ama uu markaas waxa weeyaan diido ama uu wuxuu ka abaahanayo uu ka waayo sidaa darteedna liajli haadaana uu ugu samaynayo waa xaraam laakiin hadday walaaltinimo ka dhaxaysay iyo walaag ka dhaxeeyey ama qofkan caamilkii uu awoodayo inuu xoolahaas isagu kharashkiisa intuu isdabaro qofkaa xoolaha ugu sii shaqayn karo uu awoodayo oo tabaruc ahaal iyo ixsaan uu ugu sameeyo arrinkaasi uu ballaan yahay buu leeyahay marka waxaad u kala qaadi keliya markuu labada qof ama caamilka hal noqdo ama qofka xoolaha iskala hal noqdee marka uu shardinayo inuu faa'iidada qaato haddii ay markaas waxaa weeyaan tahay cabsi uu ka qabay inuu xoolihiisii waayo ama markaas waxaa weeyaa shaqadiisii uu waayo waa xaaraam haddii laakiin cabsi ayna ahayna walaaltinimo ka dhaxaysay iyo tabaruc iyo bilaash bixin iyo awood uu helayo darteed hadday tahayna way ballaan waa intaa keliya wuxuu tilmaamayaa اللهم صل عليه تغلق واي باب السلف في هرمقسي قبيا في القراض قراض يعني لو كان إذا وقع عقد القرض مع عقد القراض وبمعنى فماذا يكون وفرق يوحي تليتيه روحويا maqsuudka laga lahaa baabulbidaacati ee filqiraad waxay ahayd waa in markaas waxaa weeyaan baycu la sii ah ayay ahayd asalkeedu waay tan laakiin waxaa laga hadlayaa markaa taasi waxay ahayd xoolaha waxyasii amaahi bay ahayd tan laakiin waxaa laga hadlayaa inaad qofkii xoolihii markuu kuu keeno uu ku yidhaha walaalow kontankaa shaqee uu ku yidhaaho inaad tidhaahdo bishardi waayahay konton konkun baa sii ama hal hadda danahayga anaa ku fushani kadibna anaa iska bixini kadibna anaa ku shaqayni markaa bixiyo kadib faa'iidada ka soo baxda ma adiga kulayba laakiin wanta bishardi konton konkun danahay kusii dhamaysanu ha sii qaato waaya hadhow markaa ha noqoto markaa waaya allahuma asalaam calaytullah qaala yaxyaa wuxuu ihi raximah allahu tacaala qaala maalik baa wuxuu ihi fii ninku waa isla fa'amaahiyey rajulan nin kale uma sa'alahu wuu weydiiyaa aladii kii tasallafa almaala maal ka qaatay an yuqirqahu cindahu qiraama waay allahu mustacaan fiiro halkaan waxa weeyaan xoolihii tarjamada tahoro macnaheedu waxaa weeyaan inaad xoolahan qofkan ka abaahata aad qiraadkaga qaadayso waa taas taas tan laakiin waxa weeyaan inaad tidhaahdo dayn baad qofkii ka amaahatay konton kun baad ka amaahatay isii kontonkii kunbuu ku yidhi waxaad ku tidhi walaalow kontonkii kun qiiraab ahaan ila isticmaalaan ku shaqeeyo faa'iidana markaa qaybsana markaa marka ta hore waxa weeye inaad xoolihii kolka horeba adaa kaga qaadanayso ood u sheegayso kadib waa ku shaqeeyaad leedahay tan lama ee qiraabba hadal hayn baad qaadatay waad ku shaqaysay maya waad qaadatay xoolahii waad arrimaha ku qabsatay markaa dayntii inaad u gudda aad rabtay unbaa waxaad ku tidhi ma isticmaalaayo dee ma ku shaqaysanaaba waayo uma saalahu weydiiye aladii qaala yaxya wuxuui qaala maalig wuxuu yidhi fii rajul nin oo aslafa rajula nin kala weydiiyey maalig xoola weydiiyey aslafa amaahiye andhaaho rajula nin kala amaahiye waan halmaansanahay maalig xoola amaahiye uma saalahu weydiiye aladii kii tasallafa almaala maalka amaahday an yuqirqahu inuu ku sugo cinda waqtigiisa qiraada qiraab ahaan iyo mudaararo inuu ku sugo qaala maalig wuxuu ihi laa uxibu daalika arrinkaa ma jecli xataa yaqbida maalahu xoolihiisa laahu ka qaadanayo minhu xaggiisa uma yadfacuhu u dhiibayo ileyhi xaggiisa qiraadan qiraad ahaan ugu dhiibayo inshaa hadduu doono ow yumsiku waa haysanayo yacni sheekhu wuxuu leeyahay waxa ila qumal inaad daynta hortaadu xoolaha ka qaadato ilaa waa laba caqdi moogta waa laba heshiis tanna waa qiraad taasina waa dayn waxba iskama gelin inaad xoolahay ka soo qaadato gacantaada markay soo galaan ama qiiraad markaa ugu dhiib ama iska hayso marka adigu khiyaar baad leedahay laakiin xoolo baf yaalla waxay qoraysaa keliya masalada mar baynu soo marnay sowma yidhaahiin lacagtu maalan way ii dhashay oo way ii labalaabatay sowma yidhaahiin ribada isna wuxuu inuu rabaa laga yaabaa inay xoolihii halkaa ugu tarmaan oy u labalaabaan oo kadib raasamaalkii oo kontonkii kun ah iyo labaatan kun oo faa'iido ah ugu biirtay inuu markaa isla helay inuu rabaa laga yaabaa marka si ayna badbadow iyo riba meesha u soo gelin waxa uu daaqada ka tuug qaala maalik wuxuu raximahu allahu tacaala fii rajulin fii rajul ninkaasoo dafaca u dhiibay ilaa rajul nin kale maalig xoolo qiraada qiraahaan lagu dhiibay fa akhbarahu u warramay annahu qad ijtamaca inuu kulmay cindahu agtiisa wasalahu uu weydiiyey an yaktubahu inuu ku qoro calayhi dushiisa salafan xaaluu yahay aba qaala wuxuuhi laa uxibu daalika arrinkaa ma jecli xataa yaqbida minhu maalahu xoolihiisa ilaa uu ka qaadanayo uma yusalifu waa maahinaya iyaahu isaga inshaa hadduu doono oo yumsiku waa haysanayo wainamaa daalika arrinkaas waxaa weye makhaafata cabsi laga cabsanayo an yakuuna inuu yahay qabnaqasa kii nuqsaamay fiihi dhexdiisa inuu ku nuqsaamay fiihi bimacnaa fii eh, maalkii qiraadku u luqsaamay oo fa huwa yuxibu wuxuu jecel yahay an yu-akhirahu canhu inuu dib uga dhigo calaa an yasiidahu fiihi inuu u siyaadiyo maa laqasa wixii ka dhinaaday fadaalika makruuhu waa karaahiyo walaa yajuusu ma bannaano walaa yasluxu mana bannaano ma suubado mas'aladana weeye nin baa nin kale xoolo u dhiibay qiraal ahaan buu ugu dhiibay fiili halkaas waa tii hore tan hadda aqbalina maxay ahayd dayn buu kolka hore kaga qaatay haddana qiraala ka dhigu leeyahay sooma tanna waxaa weeye qiraad buu markii hore kaga qaaday qiraad markuu kaga qaaday buu haddana amaahi leeyahay waa qowlkana waa sida tan lafteedana wuxuu sheekhu leeyahay markii uu ku shaqeeyo ee faa'iidadii iyo ra-sulmaalkiiba aad ka qaadato markaas ama markaa waxaa weeye dib u amaahi ama iska hayso adaa khiyaar qale laakiin wixii aad qiraadka ku kala qaadateen inuu yidhaaho haddana isii amaahi ma bannaana buu leeyahay waayo waxa laga baqayaa buu leeyahay inuu xoolihii faa'iidadii ay wax ka nuqsaameen iyo raasumaalkii been raasumaalka agdhaaho raasumaalkii kontonka ku lahaa maalan inay wax ka nuqsaameen buu ka baqayaa marka wuxuu rabaa xeelad weeyaanoo intaa dib ugu yadhigto inuu meeluu ka soo kababa uu soo kaba buu qabaa marka taasi markaas waxaa weeyaan ma ballaana buu leeyahay qaala maalik wuxuu raximah allahu tacaala fii ninkaasoo dafaca dhiibay ilaa rajul nin kale u dhiibay maala xoolo qiraadan qiraad ahaan lagu dhiibay fa ugu warramay annahu qad ijtamaca inuu kulmay cindahu agtiisa annahu qad ijtamaca cindahu agtiisa inuu kulmay haa oo masalan zayd iyo camar bay ahaayeen marka zayd baa u dhiibay camar xoolihii waaya camarla zayd wuxuu u warramay annahu qad ijtamaca cindahu xoolihii inay agtiisii wada yaalin uu hayo uu soo ururiyey wasa'alahu wuxuuna weydiisay an yaktubahu inuu qoro ninka zayd la yidhaaho calayhi cadar dushiisa uu ku qoro silafan amaahaan ugu qoro war amaahaan igu qor uu yidhaaho waan beddelaynaabee amaahan u beddel uu yidhaaho ya waa taas weeyaan eh, qaala wuxuu hi laa uxibu daalika jecli xataa yaqabidailaa uu qaadanayo minhu xaggiisa maalow xoolihiisa uu ka qaadanayo فما يسلفه وهر بنا إياه إساقه إن شاء الله دوله يمسكه وإساقه إساقه يمارك وإنما ذلك أرقى سبحانه بخافة عبد الله عبد الله أن يكون إليه قبل نقص كي نقصامه فيه الأحديث قبل نقص كي نقصامي مالك فيه في المال وليا في مال القراط فيه ضمير خبار كم علسة فهو مرخ لنك العامل كعمره يحبه حج عليه an yuakhirahu canhu inuu dib u dhigo an yuakhira inuu dib uga dhigo hu oo maalkiiya ninka zayd la yidhaaho canhu camara waaya hadda camarkiisa meesha ma joogaan waa iska tusaalayna washan laa yuctaradu mitaalu saaxib manaaqi sacuudi alfiyasa yidhaah waaya washanu laa yuctaradu lmithaalu arrinku waxa weeyaan buu yidhi tusaale lama bushiyo tusaalaha wax lagu cadaynayo lama bushiyo buu yidhi calaa yaziida huna ziyaadiya fii dhexdiisa adugu haddaad doonto kaba dhigo markaas waxaa weeyaan geedii cumarba ka dhigo geedii qodaxba ka dhiga haddaad doonto qodax carabi ahaan muxuu noqonayaa qataato oo kale weeyaan qataato waa qodax waaye allahuma mustacaan magacaanta carabta waxaad moodaysiin dadka waxyaala waad yaabaysiin moogtaa يا اللهم المستعان وعليه تكلها بلان سعون لي مركو اساس ابي قتاس وابي قضح معناه واسده وحول مركو على يزيد ولو زياده في الحديث ما لقى له فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح باب المحاسبه في القراء الا إصلح حسابته باب يهي قراءتها وكان ليا اي ما يظهر من الاقوال الوارد في الباب هل يجوز للعامل ان ياخذ الربح بالحساب fii qaybati rabd ilmaal am laa mas-aladan haddaba si fiican u fiiri baabulmuxaasabati fi lqiraa wuxuu leeyahay adiga xoolaa lagu dhiibay ninkii zayd ahaa camar buu xoolihii u dhiibay haddii u dhiibay waxaa dhahday camar ma samayn karaa xoolihii markuu la tego kusoo shaqaynayo inuu hawla iskaga sii bixiyo islaayanu iskaga sii guursado waxyaalo badan iskaga sii qabsado laakiin uu yidhaaho faa-iidadu baa daalika aniga layga jeliyo xisaabta aan qaadanayo unbay ka go-an tahay uu yidhaaho oo maalan faa waxay noqonaysaa boqol kun kontan iyo kontan baad u qaadanaysiin soddon baad ka sii isticmaashay waxaad leedahay maalinkan isku libaadnaumaan dhihi war soddon waan isticmaalay labaatanka baaqiyasi ma ballaan tahay ninkii xoolaadkaale lakuma ogo zaydha warkaas ayuu markaa sheegayaa هو إيها الله سعوه عليه الصلاة قال يحيى وحنا رحمه الله تعالى قال مالك وحيري في رجل منك دفع به إلى رجل آه، منك وديهمي مالا حولو قرادا قرادا هلا وديهمي فعمله كشقي فيه مالكي فعربي حوك فعيني فأراد وحضر يأخذ يأخذين وقاط حصة وقيمتي سمين غمح فائدين وكقاطه وصاحب المال لك حراء السلع لغايمه وبقيه هيبا قال وحيري مالك لا ينبغي ما بلانه لا ينبغي وما هبورا على وما بنانا له لك عاملك شقيرية عمر أه أن يأخذ منه مالك إنه كقاط الشيء وحبا وما بنانا إلا بحضرة صاحب المال إنه جوغم يعني ويالك حولا يسكرها لكن وحبا لا ما وصوى بصوى شغنه وحبا لا نقارن كراجنا ومحي ها ها haddii uu safro oo safarkaa uu markaas weeyaan dee ku tago dee wuxuu cuni lahaa iyo meeshuu seexan lahaa iyo dee tagsigiisa iyo firaasii hadday dhexda u istaagtay ee fadaraalkii dee gunaha yaduu siinayo intuba waa sax wuu dhiib maalkaa laku badbaadina waaya qaala wuxuu hi laa yanbagii lahu uma haboona an inuu ka qaata minhu maalka shay-an wax ilaa bixadrati saaxibi maal meel uu joogo mooyaane ka maalka iskale wain akhada hadduu shay-an فهو isagu lahu shayga daaminu magdhabaya oo wuxuu sameynaya intaan xoolihii la qaybsanin ayuu wixii soddonkii kun uu ka qaaday ayuu kusoo dari kadib markaas waxaa weyaan markaa haddee markaa hala qaybiyo xoolihii oo dhamaystiran waxaa laga cararayaa tuhmaa ka imani oo waxaa laga yaabaa inuu meeshaa tuhma ay ka dhacdo muslimiinta dhexdeeda tuhma gasho lama rabo eegana waxaa laga yaabaa qof waxaad arki qof walba iska tuhmaya oo kaasi inuu saa u malay kale inuu saa u malay kale inuu saa u malay waxaa rasuustaa nin wuxuu ninkaa hebel ah yacni dee waa markaa fikir ku jira waxaa weydiiyey maxaa daliil u haysaa toban arrimood oo tobankuwa tuhmiya mala yihiin buu sheegay war tuhmiya mala waxba laguma xukumo waxa lagu xukumaa wax waa yaqiin baa wax lagu xukumaa sidaa darteed markaas waxaa weeyaan tuhmadu iyo maluhu ma fiicno qofku yaqiin la ka duuna mar walba fiican iyaakum adhanna fa ina dhanna akdab alxadiid ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiira min adhanni marka fiiri halkaas waxaa laga baqayaa labada qof inay tuhma kala gasho haddii tuhma ay timaadanla walaaltinimadoodii baa meesha wax badan ka baxayaan marka tuhmadaasi si ayna u iman una xoolaha iskale una u tuhmin ninkan ku shaqaynayo inuu wax ka qaatay waa inuu markaas waxa weeye horta xoolihii ku soo daro horta inuu ka qaato banaano hadduu ka qaato inuu ku soo daro wixii uu ka qaatay oo diin ahaan ugu qaato markaas waaye marka xataa yuxsaba maca almaal maalka miciisa in markaa la xisaabiyo إذا قد تسماه مرخي قيب سنيان قال مالي وحوض رحمه الله تعالى طالك أنه ولا فهمي ولا يجوز مبلا للمتقاربين لما القيرات كاستعمالي ومبلانه ولا يجوز مبلانه للمتقاربين لما القيرات كاستعمالي ومبلانه أن يتحاصبا إن الإسحسابية ويتفاضلا أي ويتفاضلا أي كنب الصلاة والمال مالكنا غائب عنه وكما قيهي حتى يحضر المال مالك الله صو حاضره فيستوفي وافصل يا صاحب المال منك مالك اسكله راس المال راس مالك كنت كلها مثلا ثم يقتسم ان يرغب حفايده قيسريان وبقول كنا على شرطه ما شرطه ولا يكون قيسريان كل روح يكون هشيين فسدا على شرطه ما تو حويه معناه وايه بمعنى مرخص حويه xoolihii oon weli markaa la helin inay xisaab galaan oo isxisaabiyaan maalkii oo meesha oolinba dee maxaaba la isxisaabinba waxaa markaa ma dhicinba soo ma shaygii jooginba wujuudkiisa horta ka horqeeyaba muxaasaradan iyo waxba qaala maalik wuxuu ihi fii rajulin akhada maalin xoola qaatay qiraadan qiraad ahaana uu ku qaaday fashtara uu kusoo iibiyey bihi maalkii silcatan alaab buu kusoo iibiyey waqad kaana calayhi daynu dayna waa lahaa fadalabahu qudamaauhu kuwii deynta kulahaa ka dalbay ayaa ka dalbay fadrakuuhu fadraku way haleeleen huwa ninkii camar ah ee xolahay bibaladi qaa'ibin isagu camar weliga waa mafcuul waa ninka wax loo dhiibanaya ama wax la sameey ama la garaacaya ama wax lagu sameynayo weeyaan zaydna weliga isagu waa faacil uu quraanka marka lagu sheegay buu faacil ahaa bas waa faacilu فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها waayo zayd markuu dantiisii iyo xaajadiisii gabadhan siinamo ka gutay baa layidhi de waa faacil mogta isaga wax gudanay markuu isku duuduubo markuu waxawey isagu welig waa faacil xagganu dhig marka fadalabahu way raadiyeen qudamaahu kuwii markaa qudamada ahaayee daynta lahaa fa adrakuuhu camar bay haleeleen bibeladii magaalay ku gaareen qaa'ibin isagoo welibaa tana ka maqan can saaxibil maalinka xoolaha iska lahaa ee zayd ahaadee wa labadiisa qacmoodna cardan alaabaa ku sugan ayahwa camare alaabtoo murabaxun faa fiican laga dhaliyo aad looga faa-iiday ay caddahay fadluhu fadligiis alaabtaa fadligeedu ay caddahay macnaha fairaaduu way dooneen ku lahaa an yubaaca lahum inuu iibiyo alcardu alaabtan markaas fayaahuduu xisatow qeybtiisa ay qaataan fayaahud ay qaataan xisatow qeybtiisa ka qaataan min rabxi faa-iidada qaala wuxuu laa yu'khadu laga qaadi maayo min rabxi alqiraadi qiraadka marka faa-iidadiisa shay u shay xataa yaxdura saaxibu lmaal ilaa ninka maalka iskala soo xaadirayo fayaakhud maalahu xoolihiisa u qaadanayo uma yaqtasimaana dibxa faa'iida ay ku qaybsanayaan calaa sharcihima way caddahay sheekh mas'aladu yihi inta waad fahmaya macnaheedu waxaa weeyaan adiga xoolaa loo dhiibay xoolihii markii loo dhiibay camarkii niman baa ku helay wajaalay dhiinku lahaa <laughs> ninkiina wuxuu joogaa markaa jigjiga ama inta ka shaysu iska joogaa waxa dhacday markaas waxa weeyaan waxay ku yiraahdeen warnasiid anaga markaas waxay ku arkay alaabtiisa oo hayo ku soo iibiyey maalkii alaabtan oo uu sii iibiyo raba faa'iido uu ka keeno waxay ku yiraahdeen alaabta iibi faa'iido ka soo baxda qeygina mesela 100 kuma ka soo baxay mesela haday ku heshiyeen konton iyo konton way qaybsan lahayn Soomaa waxa ku yiraahdeen adiga 30 kuma ku lahayn konton kaaga 30 naga sii qisaan ku kala baxna warkaasi ma banaano waayo wuxuu fahmi karaa ninkan zaydii in markaa inuu suulfahmi ku dhaca laga yaabaa uu yidhaaho wallaahi alaabtu waxaan u malay laga faa'iiday boqol iyo soddon kunoo soddonkii dheeraadkaa buu siiyey saa waka allahu mustacaan bal fiila hadda halkaas xuri laa yu'khadu min ribxi lqiraam marka soddonkii dheeraadkuu siiyey adigana wuxuu kaaga dhigayaa boqolkii kun inuu soddon ka siiyey oo marka labaatan kaaga dhigayaa wax badan ninku isku darsa iska qableeya soddon dheeraad ah dayn buu iskaga bixiyey konton waa ka uu qaatay dee adigiiba isagii baa kula dulmaray dhinku waa sidee waay allahuma mustacaan waa marka ka hadlayaa marka maqay ma samayn kara dayntan waxba ka sii maayo wuxuu soo istaag xoolaanu malihide iga sugaan waagan xoolo ama waagan qaato haddaan qaato waa iyagana ka sugaan waajib bay ku tahay ma xidhi karaan sharciyan dee xeerlada milasida sida mooyaane waay allahuma mustacaan wa caleyhi tuklaa وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يشرع حدي أمين وحوي الفقر وصاحب فنظرة فعليه وحدثيس أنين كان بين تضلبية نظرة سوشة إلى ما يشرع أنت تاج الخلق قرية نفسه من هذا القصة قيستين ولا كفي عطالين قال مالك وحير في رجل ننكو دفع ديبي إلى رجل ننكو لو ديبي مالو حولو ديبي قرابا قرابا هم ديبي لا بل قفن بل قفن مسكح ديس إلى وحكو شوية كل حقر هي في ذاذو وايه اللهم استعان قراض مو ايو ديبه فتجر وكان قال عسى في دحدي سفر بحو كفيدي ثم عزل راس المال راس المال تو دينا او دغي او كنتم كنا مثلا وقسم الربح فائده مرقه سحوي كنت قسمت له دبارده كنت مو دهدا وقسم الربح فائده لو قيبي او فائده او بقول كل هين مثلا وقيبي فاخذ حصه توقيفتي سبو قاطو كنت كنا وطرح حصة صاحب المال منك حوالها اسكالها قيبتي سيو كنتم حقا صودقي في المال مالكي بكو دحتوري اسمالكي كاسمالكي كنتم لها iyo konton faa'iido u soo baxay boqolkaas uu diyaariyay hadda ma jooga baada waxa weeye saaxiibaalkii ninkan baa farsamada bilaabay bixadrati shuhadaa liman shuhado ah oo markhaatiyaalo meel ay joogaan oo ashhadahum isagu markhaati geliyey calaa dalika arrinkaas qaala wuxuu yidhi iska daa markhaatiga eh horta laa tajuusu maba banaano qismatu lqibxi faa-iidada in la qaybiyo ilaa bixadrati saaxibi maal ninka maalka iskale meel joogo baa lagu qaybin karaaba adiga qaybinta mul tasarufkaaba kuma banaanaba inaad ku shaqaysan kari ninku dilay laakiin inaad ku tasarufta qaybin adiga kumuna dilib waxaa laga yaabaa inuu fahmo kuwa markhaati kacay ah laftoodu inaad gura siisay markhaati baalala yihiin waana maanta sida joogtadii maanta iyada saasubay noqon badee شو حوي افكم على رغري بس وايه الله الصعاب افوح ولحشو سؤال هروتيس قال وحول لا تجوز قسمة الربح بلا فائدة إلا قيبية إلا بحضرة صاحب المال من حولا من الجنوب ويانا يعني. وإن كان قد ياخذ كي قات شيء رده سوء عليا حتى يصير صاحب المال إلا أنك حولا سر وصريو رأس مالي رأس مال كيسي يعني واتي هذا صبر لو كلو حدوه حتى كسي قاطو دليل بكل قرأ انتو لنكي أقيدين وإنه وكو وكعليه ثم يقتصم وروي قيس ما بقي وحي صار بينما نحضر على شرط ما شرط ولا قال مالك وحي رحمه الله تعالى في رجل منكم دفعوا بلا رجل منك لو ديبي ما راح لو ديبي قراضا قراضا ها لو ديبي فعمل لو كشقيه في نحديسه فجاءه ويبت فقال له وحو كيري هذه تحصتك واقيبت هذه من الربح فائده وقد اخذت لنفسي لفتيدي لو قاتل مثل انت لك وراس مالك الله وافر عند اكتد وبوحه qaala maalik wuxuu yidhi laa uxibu daalika arrinkaa ma jecli xataa yaxdura almaalu maalka ilaa uu soo xaadirayo kulluhu dhammaantii wuxuu yidhi masalan konton kun bay ahayd raismaalku boqolkun buu ka faa boqolkii kun intuu konton meel soo dhigtay buu kontonkii kale u keenu ku yidhi war kontonkan ho waa faa-iidii alla intaa in legmaan meel dhigtay oon qaatay <laughs> ra-isulmaalkii oo kontonka ku lahaa lagu agtayda yaalaa weli soo qaadin meesha timir ballafaa ku jidka muxuu soo qaadi waayo waxbaa ku jira waxaan u inuu faa'iidadii intuu wuxuu isku yar urursaday badankii inuu isleeyay ama ra inuu wax ka sii qaatay uu isleeyay haddana dib u yar shaqeeyo in yar kabu isleeyo dib uga yar keel isleeyo ogaan buu uga yar celinayaa beerbeeruntaas waxbaa ku jira لا وسام حتى يحضر المال مالك الله سو حاضر كله دمانتي فيحاسبه وكل حسابته حتى يحصل الله سو حصله راس المال ويعلم وغاد انه وافر انه بوحو ويصل ويصل اليه وسو غاaro ثم يقتسم على الربح فايده قيبسن يا بينه ودخدوda ثم يرد اليه وعلى يا المال خولها in shaa hadu doono وإنما يجب واجبيا xuduuru maali maalki in lasoo xaadiriyo maxaa loo waajibinaya maalkii meesha la keenay raashi maalkii makhaafatan cabsi laga cabsanayo an yakuuna alcaamilu caamilku inuu yahay waataan sheegi leeyahy qad naqasa fiihi inuu maalki wax ka nuqsaamiyey oo fa huwa yuxibu wuxuu jecel yahay an laa yunsaca minhu inaan laga qaadin wa an yuqirca fii yadihi qacantiisa inuu ku sugo intuu ka bujinayo ka buuxinayo baabu جامع القراءة صمح يا ساسدين بابين يا نسوغل قاركود باب ما جاء في القراءة بسرية ساسدين ها وصدح نسخه قارقود وحيدان باب ما جاء في القراض قارقودنا جامع ما جاء في القراض قارقودنا باب جامع في القراض بينا هو كان نقصوين كلا بدل شيخ iska dhaafo haddaad idhahda hadda su idin dhigayoo kale jaamicu maa shay kii kulminaya marka jaamicu khabar buu noqonayaa waa khabar lilmubtadi maxduuf mubtadiisu wuxuu noqonayaa haadaakani jaamicu maa kii kulminaya weeyaan jaa ku yimid fi lqiraadi bal sidii ku daa qaalay marka waynu soo sheegnay sheekhu markuu baabu jaamicu kada uu yidhaha muxuu ka hadlayaa alaxkaam almutafariqa fi hada albaab axkaam kala duwan nooc doonaa noqoto قال يحيى وحوري قال مناسبه غوني اما ايغانيا marka laakiin abwaabta kale oo munaasabo khaas u eeganaya saawlaha isaada ilaa waxa waanu mowduuc yeeshay sheekhuna sheekh Abdullah wuxuu dhihi jiray waliga marka wax wacdinayso ama wax sheegayso waxa aad sheegayso waa in dhowr arrimood laga helo kow mowduuc waa inaad eegato wiil hadaan maanta iska hadasho kollaa jiraan cirka iyo ulka ilaahay mar la tiraahdo markaas waxa weeyaan ilaa والله يا ويسا ما لا ترادو إلهي سبحانه وتعالى وديسا مساعد كسو قلي ما لا ترادو مرقى سبحانه يا فضائل ذو بودو ما لا أتقشو مرقى سبحانه يا صلاة ما لا الزكو أتقشو ما لا أتقشو حج وحضرك قف انت ويسو كارك وضدك ما ويرينا وح كوبانو يفهم كرام ضدك مشاك وعامل لينا هالبلاء يرى وحضرك نم عيال waxaad arkay nin ciyaar yar oo markaas bedeliso fadhiyo soo hor fadhiisay markaas wuxuu sheegay markaas waxa weeyaan mas'alada markaa imaam hebel la saas qaba imaam hebel la saas qaba maxayna sidan uu qaba war war ka imaam hebel ma yaqaan gabigiisa horta <laughs> gabigiisa laakiin wuxuu rabaa kaliya inaad wax koobano isaga masaxiisa leeg inaad u sheegto marka duruqu tadliis waa baqan aan socon bal waynu socon <laughs> waxa ii geeyay hadda taas markaas waxa weeye munaasabadaas ay geeysay marka sheekhu wuxuu dhihi jiray koorta mawduuca inay hagso saariyan wacdigaagu tarqiib iyo tarhiib labada daraf aanu ka koobnaaba oo waxa weeye laga fahmi karo hadii sida la yiraahdo waciid iyo goodi iyo hajabaad iyo jahannama ka iman hadii sida la yiraahdo de sawaab iyo jalli iyo jaza ka iman okay بل سعلو قال يحيى وحنا قال مالي وحوري في رجل كود دفع ديبي الى رجل كلو ديبي مالن حوله قراضا قيراده لو ديبي ففتو عنك هو سو يبسديبا به مالك سلعه تغلابك كسو قال له صاحب البالي لنك مالك اسكلا هابده ku yiri بيعها ورئيبي وقال الذي كيلو وحو يري اخذ البال مالك قاد وحو يري لا ارى ما ارقي وجه بيع baa waxa weeyaan wadda hadda aan ku iibiyo anuma arko oo bimacnaa ma alaabtii waa rakiisoo de way khasaaraysaa ama marka duruuf kala saabaxay la ara wajha baycin wadda hadda aan ku iibiyo ma garanayo isna wuxuu leeyahay ma laas waa inaad iibisaa alaabtan kan lawyalkaadi buu leeyahay caamilkii kan maaligiina maya buu leeyahay فاختلف في ذلك سوق الافيق كيف ورخص القادريه قال وحور الله ينظر الى قول واحد منهما من هذا القول القادم la لا la في المايو الى قول واحد من هذا الكيسه او من هذا كبيره haddaba maxaa la sameyn waayahe wayusalu waa la weydiinay can daalika arinka macrifa dadka aqoonta saaxiibka suuqa jooga iyo walbasare aragtida saaxiibka war ganacsatada suuqa joogtaa la weydiiyey bitilka silcata alaabta ayada hadday markay yidhaaheen alaabta hadda way iibsami kartaa dhibna ma leh de waxay noqonaysaa in la iibiyo hadday yidhaaheen maya maya xilligan hadda ma soconaysanla alaabta xilligan ma baxaysana waxa weeyaan waa in la daahiyo فقد ضبط كاسا لو علي اهل المعرفه لو علي فسالوا على ذكر قد الله تعلمون خبرها لو علي وكا لكن لما ودي واخا لا سو قادن لبا كل مصالح كلا اسكو حيست وكا وحور مرخص حويا في الغوادر وجه بيع بيع على ايش ذا بيع مرخص حويات اه واخا حويا مصالح اسكو سبب قله اجا قد كحسوسه علمه وحيمين مالويت wuxuu yidhi waa cajiib buu yidhi wadaadda waxay isku qabsadeen buu yidhi markaa asxaabi ruqyada dee waxaa weeye dumar markii maalan gabarh haddii lagu tufayo kale gabadha haddii moodmoodo ma la qaban mise la qaban maayo see la yeeli dabad noocaasay ka hadlayeen buu yidhi marka markii dambe waxa fahmay buu yiri sanadiina meel adu todoba sano wax isku haysan buu diin meel isku haysan baa fahmay waxa cabasaaga <laughs> laakiin suuqa isku haysaano nin ma soo xirxirnay buu waa yaqan uma qoliyo dhalinyaro baa ka usbuuday buu qoliyo dhalinyaro taa baa iyaguna dabxay buu suuqa ila qeyb loo reegal isna waxa uu ogolaan waayay buu tan waxaan garib wiil wadaadku kullay diin meel ma taaleen suuqa qeyb oo ogolaan dhalinyarta suu wax wada ama garib <laughs> waayay بلان سعون لها فإنه وجه بيع عليهما وإنه وجه امتذال وجه سبتاني ودسو لتغداء أرخالا انتظر بها ولا سجان الأبطاس حقا يدك قال مالي وحري في رجل منك أخلا قاتل من رجل لك لك قاتل مالا قراضا قراضا هلا وقاتل آه. اللهم عليه تخلان قراضا هم وقاتل كيف سعونه فعمل فيه وكعمل فلي ثم سأله ويدي صاحب المالك حولها اسكله سوى كما سعنا ثم سأله ويدي صاحب المالك حولها اسكله عن مالي حوليسي ونحكولين وركان رأس مالكي فقال وحوله عندي وافر وروان هياديه سؤال ماذا فهمين وصومالي ميران صومالي ولا سوق العلم واي فلما أخذه مرخو قال مركا فلما أخذه به مرخو كقال مركا فلما أخذه مالك مرخو أقفت به نكي وما الكقبصد كيري فلما أخذه بمعنى فلما أراد رب المال أن يأخذ ماله وياه فلما, فلما أخذ مرخوق فلما أخذه مالك منخوق إنه قاطع الدوني به إنك لو كقاطع الدوني قال وحوري قد هلك هو هلك سوي عند أكتيدا منه مالك وحكى هلك سمي كذا وكذا انت انت لمال المال ويسميه مقعابيه وإنما قلت لك ذلك أرنك وحن كوغ لها لكي تدرك وساد وتكت أرنك وبوحا أكتيدا وحساو لها لكي تدرك وساد وتكت عند أكتيدا ومر قد يندب أبوحيه قال وحي لا ينتفع بإنكاره إنكاره ديدنا ندب كديب ما أنفعيسه بعد إقرار أنت وقرأ كدب أنه عنده أكتيس إنه مالكاس يهي أنه مالكو عنده أكتيس إنه يهي ويؤخذ بإقراره بالوقع على نفسه ila fuqahadu waxay yiraahdeen sideedaba qaaciido qabso baabul iqraar qofka hadduu wax qirto labaanu kala qaadaynaa weligaa halkaa la hayso kitaabka soo soconno inuu markaas waxaa weye xaq bini aadam wuxuu qirta uu yahay iyo xaq ilaahay inuu yahay xaqa ilaahay uu ka noqon karaa hadduuna dhihi karaa waan sinaysay wuxuuga jeedalkii iyo hawlii markaynu isku diyaarsanay iyo ninkii wuxuuga kuusanaay garaacay iyo wax markaas duldhigano hadduu yidhaha waan ka noqday bes waa iska dayaynaa warniyo waan بس ما كان قولنا واي لكن haduu qiro mesela hebel baa kuriya lagu leh oo yiraaha hadana ma waan mooday nin kale ku qasay iguma leh hada nin kale anagu waxa laga gabay kunkii baan rabnaa laazim hadaynu mooday waa laga yaabaa laakiin yeedo min inagu waayo bini'aadamka waxa laga waxa lagu yaqaanaa wuxuu bixiyaa adag ruux qaatim jeceliya waa haati waa keenu waaye الله السعى عليه طول marka waa ninka wiiska waxa weeyaan inkaartaaga laga yeelmaayo xataa rabnaa bal dhig xoolay kontankii kuna buuxa riyal qabad laaqar لا ينتفع بإمكانه بعد إقراره أنه عند وقت سري ويؤخذ بإقراره فالوقف على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال مالك يستقى هلاك جيسا إنه أليه ما دم ياري بأمر أمر أمر خاص يعرف الوقرك به أمرك قوله هذا الكيس فإن لم يأتي هدول الله إما بأمر معروف أمر لو قرأ قرأ خلاء بإقراره إقرار كساس الله قبل ولم ينفعه إنكاره إنكار كيس ما ينفعه ديدة دا ديب كديدة واي قال مالك وحر وكذلك ساس وكلا يضل نقضي لو قال هدو إلههم ربحت في المال مالك وان فإذا كلا انتاس وكلا وكلا انتهي انتاس فسأله ويدي رب المال كحولاه اسكلهم أن يدفع إليه نودي ماله حريسي وربحه فإذيسا فقالوا إلى ما ربحت فيه شيء وحوك ما فإذي وما قلت ذلك أرنت هذا كوكما أرن إلا أرنك وان فائدة إلا لأن, تقر... لأن تقرغه إلى السبتم وياني في يدي قعدتنا مالك السبتم فذلك لا ينفع ورقاس اسمه ينفعيه ويؤخذ والغو قبني بما أقرغ به وحي وصغي إلا أن يأتي بأمر أمر إلي يبادم وياني أمر خو يعرف الوقر به أمر قوله هذا الكيسة والصدق يرنتيسة وفلا يلزم ذلك دمر خاكولا سمسه ها تنوع هو يوان فائدي بنير kadibna markuuna yidhi war xoolihii konton kun aad ii dhiibtay soddon kun baa ka faa'iiday soo istaagay raasmaalka mooyaane kadibna wuxuu yidhi mar dambe marka la qaybsado la doonay riyaalba ma faa'iidinba oo haddaan sodigu kun yidhi waxaan saa lahaa soddon kun bal dib ka faa'iidaan islaayo hadda bilow shaqaan islaaha kale buu yidhi yeeli mayno hadda marka horeba hadduu noo yimaado kontonkii kun isagoo wada yimaado riyaal ma faa'iidin buu yidhaha ama halkaa laygu dhacay niman ba meesha laga garan wiilaa waxa weeye waa la aqbalaya waa la aqbalaya laana yadu yadu amaan weeye waa socona qaala maalik wuxuu uri fii rajulin ninkoo dafaca dhiibay ilaa rajulin kale u dhiibay maalan xoolo u dhiibay qiraadan qiraad ahaan ugu dhiibay farabixa uu ka faa'iiday fii dhexdiisa rabxan faa'iido faqaala alcaamilu caamilku yidhi qaaradtu kaniyo waan kula qiraaday calaa ana lia thuluhayn inaan faa'iidada saddex meeloo loo meelo anigu qaato adiguna ha saddex meeloo meelad qaadato فإذا soo baxda maalan waxaa noo soo baxay marka waxa weeyaan yani marka waxa weeyaan 60 kun 40 kun aanu qaato وقال صاحب المال وحو قارتك waxaan kuula qiraatay ala an thulu oo ninkan caamilka shaqeynaya xuleeyay leeyahay 40 la aan laba tan qaado saxmeelo laba meelo baan qaadanaya وقال hadaba goorma afaralkaas wuxuu yiri waxan ku heshiinay markay qaybsanayeen inaas saxmeelo laba meelo anigu qaato wiilkii caamilka kii maalka iska laana wuxuu yidhi saddex meelo meel laba qaataan ku heshiinaya been ha sheegin waa maxay meesha kale ku darsanaysaa qaradtuka calaa ana laka hulus qaala maalig wuxuu yhi yaa la qaada marka alqowlu qowl caamil weeyaan isagaa dhiiday alqowlu hadalku qowl caamili ka caamilka hadalkiisa weeyaan wa calayhi dushiisana waxaa fii dalika alyamiin sudiqa biyamiinihi ameeshu minhaajku dhihi jiraan malay aan socono waa sudiqa biyamiinihi waxaa loogu naarta baa lagu dayay naarta waa la iska ilaalin jiray hadda waxba la sameeyay muuta baasha hadda waxay noqotay biyo la iska muuta naarta laguga xataa marka laga tago waa la iska maraayo kitaab iyo waxba la iska maraayo waxu waa Soomaaliduna waxay dhihi jireen tolka dhiigu soo hooyo dhaar ha soo hooyo naarta waa halis muuta ah islaamiyo way kasii badiyeen waxay yiraahdeenba ilmaha tunkaaga ku jira saameyn doonta muxuu galabsaday tolo halkaaga ku jira kaada wal dhalin hada waaga dhasho way saameyn بعيد ما ليس عميس وأيه أبوه هدو عرب وناكسية تفلق تيسو وناكسية تأسيد غالبك لكن استقوه هدو عرب حيحي تفلق تيسو ونحماتا أنه أنا قيبك من وحيد للشدان وكان أبوهما صالحا أنسو عنه قال ما لي بحول القول قول عبيوية وعليه في ذلك اليمين بقى إذا كان إذا قال إذا كان مرق ما قال وحو يري يشبه قراض مثلي يعني الضد اسغا لميده مرق سدا ku shaqeeyaan waa markay tahay haduu wadanka wajin uu xasaas inuu ku shaqeeyo wajin hadii mis urfiga loo noqonayo wa kaar dalika wa hada nahwan wax ku dhow ama leeg mimba نحو وحلا مدى مما كي يتقارب ويكون كقيرا طبعا على دوشيس الناس ضدكم وإن جاء أحد لا يباد بأمر أمر أمر قوي يستنكر وإنكره يصن آه، ليس على مثل على مثله خاصة كلا يتقارض الناس ضدك أن يكون قراءة من لم يصدق الله ما ورد إلى قراض مثل بلوعين استعضى قال مالك وحيد رحمه الله تعالى في رجل أعطى الرجل لك مئة دينار بقل دينار قراضا قراضها نوسي فاشتروا كسو إيبيه مرخى بقل دينار بها وبقل دينار سلعة غلاب uma dahaba wuu tegey liyadfaca si ugu dhiibo ilaa rabbi silcati ninka alaabta iska leh almiata diinaar boqolkii diinaar fawajadaha wuu helay qasurqad iyadoo la xaday faqaala rabulmaalinka xoolaa iskala wuxuu yidhi bici silcata waraabal alaabta iibi fain kaana fiiha duya fadlun wax dheeraada fain diya fadlu wax dheeraada kaana lii mid aniga ii sugnaaday wain kaana kaana lii anigu ii sugnaaday fain kaana diya fiiha alaabta fadlu wax dheeraada kaana lii anigu ii sugnaadaana iskale wain kaana fiiha nuqsaanu hadduu yahay kaana caleyka adaa lagu leeyahay liannaka anta dayacta adaa dayacay ayaa saa yidhi maalka iska lahaa soo maha wa qaala almuqaarad kii oo caamilkii shaqiynayoo camar ahaa ah, wuxuu yiri bal alayka adiga lagu leeyahay wafaa xaqi hada waxa dhimanaaday xaqiisa inaad ofisaada lagu leeyahay inaba ashtaraytu anu waan soo iibiyey bimaalika xoolahaagii waan ku soo yaalay cadaytan asiisay anigu alaabtan kodkii ku leeyahay dhibtin ma ku soo iibiyey maxaan biyay buleeyahay وقال مالك قال مالك wuxuu yiri yalzamu aamila aamilka waxa ku laazimaya mushtari soo iibiyey adaa thaman ya lacagteeda inuu gudo ila baayici kaas ku laasimaysa wayuqaalu lisaaxibi maalna waxa lagu dhihi alqiraadi eh, eh, qiraadka maalka qiraadka saaxiibka u ah in shiita haddaad doonto faaddi lmaata dinaar boqolkii dinaar ninkaa gud ee muqaaradii qofkaana qiraatantay ee caamilka wasilcata alaabtuna beynaku waa dhexdiina ahaato watakuunu qiraadan calaa maa kaana calayhi watakuunu way ahaanaysaa qiraadan qiraad calaa maa shay kaanad المئة الأولى بقولك هره وإن هذا هذا سنة فمر من السلعة طلبت ريال فإن دفع المئة دينار بقولك دينار هدو ديبو إلى يعني العامل عاملك وديبو كان القراض بها بيهانيسا على سنة القراض الأول قراض كهروك اللمدة وإن أبا هدو دينار كانت السلعة للعامل ألابت عاملك أسكري وكان عليه ثمنها العكس يبحنيها oo markii ay saa isku qabsadaan waxa la dhahayaa ninka caamilka war alaabta lacagteeda u baahay casi adiguna alaabta la wareeg soo kumuna dhifay faa'iidintan ma ahayn boqolkii diinaar oo ku saybisay qasmoolka ugu gud kadibna alaabta aduu la wareeg hadduu saa tahay waayo saasa lagu dhahayaa boqolkii diinaar ugu gud kaliya waayo allahum saa oo raasimaalka dhan wada sii alaabtana qaybsadaba haddaad doonto hadii kale markaas waxa la dhahay alaabta iska qaad lacagteeda wada bixi oo dib u celi lacagteeda qaala maali wuxuu yiri fi lmutaqaaribiin labada qilaad ka sameeynaa ila tafaadala ها إذا إذا تفاصل بس إذا تفاضل ها تفاصل ولا روا ويا هو الله المستعان سو قالن قرتبدي إذا تفاصل مركي وحويا كلا صوعان يعني انفك العقد عقدي بي معناه كلا صارين oo heshiiskii way ka baxeen oo markaa waqtigiisii baa dhamaaday oo xilligii kala baxayeen ayaa gaadhow lakum diinukum weliya diin baa ka dhacday kana adna kontonkaa qaado ana kontonkaa qaadan fabaqiya laakiin waxa ku haray biyad alcaamil ninka shaqaynaya camar ahaa qacantiisa min almataa'ic alaabtii alladii alaabtaasoo yacmalu ku shaqaynaya fii dhexdiisa khalaqu lqirbati khalaqu qirbati qirbadka markaas waxaa waye qirbad baali qirbad baaliyoobay oo kale baa halkaa fiiriya waa min idaafati sifati ilmawsuuf سمعنا فهمي وباب مخفوضات الأسماء بالمتاع باب سعاه هذا ايقا قربتكي وموصوفكي خلقينا واسفة باليوغية مرخى وحال يدي خلق القربتي قربت باليوبي أو مسا خلق الثوب خلق الثوب مرض باليوذي وما أشبه ذلك انتهى كلياكو هذا قال مالي وحول كل شيء شيء كسو من ذلك كمدا أو كان هذه تافهة من يسكير تافه شيء يربى لنا لا خطب له وح ارهنا ورسولانه لا خطب بمعنى لا شأن له وياه يعني وح في فيرين وياه ضل لغ فهو العامل عامل كاس ها عامل كاس كله وحا يرو ولم اسمع احد ما انا مقال احد كو افطا فضوضي ذلك انا دعلتيس العلي وحا سو كله مثلا ما يجلته وحا ويا كسو busta aad ka iibsato wuxuu aad yar huwanaysay markaa xolaan wadwado iska huwanaysay iyo weyse yaroo iska wadatay iyo kaldhi yaroo sax iskaga karsanaysay iyo waxaasoo kale hadda kaldhi baan hayaa wax suuraqale maaha kaldhigan waayo waxaa naf male aan soconna ومن ذلك الشيء الشيء كمذا الذي كاس آه وانما يرد والعليا من ذلك الشيء الذي شيء له سوى ثمن على صنعته وان كان شيئا شيء هدو يهله اسمه على صنعته مثل الدابه سيدابه دوكله دابة دوكله ودابة هدو حكوة أما هو الضمير وكله مثلا أما هو فرس وكله أو الجمل بدنا markii axaadiida iyo sharciga la socdo luuqada mooyaane daabada waxaa loo yaqaanaa curfiga waxbuu yaqaanaa wixii waxaa weyaan afar lugood leh sharciguna wuxuu u yaqaanaa sida qaalibka waxaa lagu magacaabaa waa dareerka iyo waxaasa kulli lagu magacaaba iyo faraska sida qaalibka luuqada laakiin waxaa loo yaqaanaa wax kastoo dhulka dushiisa socda marka musamaha sharciga iyo musamaha luuqawiga hadday iska hor yimaadiin ka sharcigaa la qaataa waay usuulka waxaa laga yaabaa jamcu jawaamic matnigiisa inaan ku tagnaba aan soconaba marka waxa weeyaan fiili wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan awil jamali ama awrka awishaa dhakuunati <laughs> awiljamali awrka awishaa dhakuunati ama markaas waxaa weeyaan dharkaa shaadakuunada la yidhaah waa dhar aan adagoo qalafsanoo yaman lagu sameeyo yaa shaadakuuna la yidhaah waayo aw shaadakuunati dharkaa markaas waxa weeyaan yaman lagu sameeya adag أو أشباه ذلك أنا قاوي حشب ومما كيوسنا له يسغى ثمن العق فإني أروح نلقي أن يرد مرقى سحويا إنه عليو ما بقي وحير عنده وكتيس من هذا كان كم يدمق عليه إلا أن يتحلل إنه كحلال شمية صاحبه وصاحبه اسم ذلك كان waaya oo mesela wuxuu ka ganacsanayaa fardayo dameerayo wax isku wada jira war xabad dameera agteeda ku hadhay maal keena bisoodii xalaalay oo ku xalaalay buu iska dhaanso xabada dameerka dhaanso waka deel qanada iyo dhisha soo saaro ya طيب كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات لا سأل الله إن شاء الله ها بس ده ده سفر اللهم استعان عليه طولا باب ما جاء وحكويت ببابها في المساغات مساغات كوحكويت هذا هو مساغات مباحث دورا كتعلوه أولا اللغة دي سبحيتها ثانيا تعريف كيسي قيحتان كيسي محويها ثالثا حكم كيسي ومحي رابعا waxay ka hadlaan markaas waxa weeyaan aqsaamtiisana way ka hadlaan ama rabi'a waxay ka hadlaan mustafniyaadkiisa khaamisana waxay ka hadlaan wuxuu markaas qolada banaysay ayaa fi maxalli jawaazihi bay isku khilaafsan yihiin ama mabaaxis dhowraa ku tacalluqda kolley lix geer ama shan kale luqadiisa dee musaaqaadka waxaa loo yaqaanaa almusaaqaad waa mufaacala mufaacalana waxaa loo isticmaalaa وواح لبضة دناع ما كيماده لبضة الشخصية ولا سمين كرا لكن واحد الشهر شخصية سمين كرا مفاعل مفاعل ما يراهو مفاعلة من السقي ما أصل كذا لغا كيري waxaa asalkeeda ilaa an yucaamila gayrahu calaa maklin ow shajarin ow gayrihima liyatacahadahu bisaqi wa tarbiyati calaa ana thamara lahumaa waxaa la yidhaha qofku inuu kula heshiiyo qof kale inuu geedo uga shaqeeyo maalan geedo inuu uga shaqeeyo timid oo kale cinab oo kale waxyaalahaas oo kale si uu markaa beertaa waraabinteeda iyo biyaheeda iyo haramaynteeda iyo markaa wadwadkeeda oo markaa ugu shaqo yeesho qofka caamonkii midhahana markaa iyagu yeeshaan laakiin ay ku heshiiyaan kala badhow badh ama markaa xeelo loo meelood adu waxay ku heshiiyaan iyagu calaa shardihima waay allahuma saaan aleytla taas waa sidaas tacriifka kullay waxa u yaqaanay markaas waxa weeyaan fuqahaada maalikiyadu maadaama kitaabku mawdi uu yahay iyo xarafiyadu baaba isku dalno waxa u yaqaanay waa aqdun ala khidmati shajarin wama ulhiqa bihi bijuz'in min qillatihi aw bi jami'iha bi siqati ma'a siqa waa aqdi heshiis lagu heshiiyo geeday laga shaqeeyo iyo wixii la haleeshiyay marka geedka kaliya khaas ku noqon maysa arabdakida aan beeranaa marka la haleeshiin kara oo haddii ninka arabdakida beerta ka shaqeeyay biyaha waraabi haramaha ka gub baaq baaq baaq soo taqalib ya wax baaq baaq oo baaq baaqdeeba arkiin waaya allahumma sallu alayhi wa sallam ah horta mid wiil mid ardayda kamid magaciisa waxa soo hadaya baalig raaco wajaale iyo waxba ka soo laabanay beer badoo dhaadheeroo dee dibin la dhexwado daba marka wasee lagu leeyahay meelay jajabinay fiidho wal baaqaaqay moogta allahumma sa'al la yaab la ma arag bal ka socda intaas waa jumla mu'tarada way soo dhaxgasho soo ma taas waa sida taariifkeeda marka fuqahadan soo yaqaaniin marka waxayna markaas waxa weeyaan mas'alada sharci ahaana waa mucaaqadatu dafci shajari ilaa ma yuslihu bi juz'in macluumin min thamanihi waa in geedaha loo dhibaday qof hagaajinaya lagu heshiyo juz macluum ah xukunkeedu ka waran jawaahir ahli cilmi min salaf wal khalaf waxay qabaan markaas waxa weeyaan inay ballan tahay qabaan barkoodna ijmaac bay soo naqliyeen laakiin ijmaacaas waa muntaqad waa ijmaac la buriyay qaar hubadiide laakiin jawaahir way ballan tahay ilayhi وايه ولذلك ابن قدامة الحنبلي كتاب كيس المغلي رحمه الله تعالى مجلد تدبع صفحة الله بقل لباتن يتدبع مركو كور فريه وحسون لغلي اسقو إلي إجماع على كسوة تحي السنة النبي على كسوة تحي بل كتابك قراءك على كسوة تحي بسون لغلي إساقو مركو كسبري آه، وايه وحول إجماع بركي لبريه إجماع بأنك السنة بيدو واحد دليل واحد كما ابن عمر البخاري ومسلم كسنا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر حديث في ديرايه خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء inay ku filaadaan shaqada meesha bi shabri ba yakhruju wixii ka soo baxay la kala baray u qaataan ijmaac la waxa soo naqliyay Abu Ja'far Muhammad Ali ibn Hussein ayaa soo naqliyay markaa waay ijmaac laakiin ma guntay bay ilaahay qoliyaha diidan maxay ku diideen marka xadiidka Abdullah ibn Umar waa mansuuq iyo taagii الإمام آه اللهم استعان ابن حزم في المحلة بالآثار وحسون لغلي يسونا قاضي عياد وحكسون لغلي قاضي عياد وحيري لم أرى أحد من أهل العلم قف أهل العلم قالوا بلا أرد بيلي أو بلا عمل المساقات غير أبي حريفة وكا أبي حريفة مويانا قف كلا ينكري أنا ما أرد بيلي isku soo duuduub ama abu xaniifa ha inkiro ama cid kale ha inkirtay musaaqaadku waa shay ballaan bishuruudihi waaye waxay yidhahdeen dhowr arrimood baa laga soo reebay mustaqnayaad umuur shan arrimood oo xaaraama laga soo reebay yidhaahaan kow baycu thamarati qabla buduwi salaaxe waa xaaraam soo ma haddana ninka waxaad kula heshiinaysaa midhaha soo bixi doona barkii midhaha soo bixi doona barkii baad markaas waxaa weeya kula heshiinaysaa ya waa taas waa shay xanoo laga soo reebay laba baycu acaami biacaamin lasiicatan ilan midhaha baad ka iibinaysaa qofka soo maa midhaha baad ka iibinaysaa oo ka waa laga soo reebay saddex waa alghiraru lianna waa liljahli mima yakhruju waxa soo baxaya lama ogo marka taasina ku jirta أصر وحيرا ينبرك وبيع الدين بالدين شو وحيرا وكراء الأرض بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل هذا هو وحي الله عاصر وحدثني يحيى عن مالك عن شهاب الزهري عن سعيد المصيب أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري ليهودي خيبر وحكيري يوم حديث في صور مرسلوية يوم افتتح خيبر مالك خيبر وفرطيه وفرطي أقربكم بما أقربكم الله مالك خيبر فرطي وحيات بس السفر تدبنا يدي عند الجمهور ودhowr iyo toban inbuu gaarka ayuu godoomiyey baycafal haa bishii safar sanadkii toddobaad safar toddobaadii maaha bishii safar sanadkii toddobaad ayay ahayd cala aljumhuur qaarkood baa yidhi bishii lixaad bay ahayd isma diidaya qolada diidaya hadda fiili bishu sanadku halku ka bilowdaa muxaram soo ma qoladan tiri markaa bishii toddobaad bay ahayd bisha bay ka bilaabeen sanadka qoladan laakiin kule waa bishii sanadkii lixaad bay ahayd kule rabiicul awal bay sanad ka bilaabeen oo safar bisha ku xigtaa waayo taariikhda rabiicul awal baa la bilaabay markii hijriga la diiwaangelinayay waxba yidhaaheen isma diidayaan markaa بلسك سعود اليهود خيبر وحو كيري يوم افتتح خيبر مركو فرتي وقرقكم كسوا يا فيها دحديده اقرقكم الله عز وجل الى انتم كسبه على ان الصبر على شرط ايه ان الصبر منه بين لا دحديده هذا يو بينك وديك دحديده قال وحو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كدر عبد الله بن رواحه فيخرص بينهم وبينه فيخرص بينه وبينهم nabiga sallallahu alayhi wasallam yahuudaas ayuu soo kala qiyaasi jiray sida yaqool wuxuu dhigi jiray in shiitu wadaa doonti falakum way shiitum faliya fakaru yaakhudunahum ha in shiitum hadaa doontiin abdallah waxa yahuuda ku dhigi jiray falakum idinku idin suulaaday oo bimacnaa idinka markaas waxa weeye qaybin oo nasiibka qaybtii muslimiinta halkaas soo dhigo soo magdhabi way shiitum hadaa doontiin faliya anigu suulaaday aniga inta qayb nasiibkiina idin magdhabide iyo سينا فكانوا وحيا ياخذونه كوي سلا كقاطا حديث قد وامرسل لكن يسوى دي متصله اما مرفوعه با وحديث البخاري ومسلم ده عبد الله عمر وحدثني مالك وعمل شابي الزهري عن سليمان بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفتي سامر الصلاه سليمان بن يسار الهلالي احد فقهاء السبعه بالمدينه نسخ موطأ حديث قبل وامر الصل لك ابو داوود ابن ماجه هي حديث سوى متصل صو صاري من حديث ميمون بن مهران عن بقصة بن عباس ابدا وحديث ابن واجهة طريقة إبراهيم بن الضحبان العربي زويل بكي عن جابر له وطريقة أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحي يبعث كيد عبد الله بن رواح إلى خيبر ود الجيف فيخلص بينه وبين يهود خيبر وسو كالقياس الجري قالوا يحول فجمع له وحي لي حليب حليب يسور لي ومن حليب لسان ضمن قلبي حليب كسو ضفرين إسلامه وقوي سو مرحيين حليب ورن كسو قاضين faqaalu waxay ku yidhahdeen haada laka oruxan oo dhan si qaado wakhafif cana laga fuudee laaluush waana ku dhiibay leeyihiin cabdullah ruuxa laaluush yeeli imaamkiisa qanjaha jooga miyagaa og watajaawis fi lqasbi <laughs> watajaawis ka dhaaf fi lqasbi qaybinta iyar laga dhaafo waxoogo iyar ha waxoogo wakaade isla garwareegaygii faqaala cabdullahi bin ruuxa wuxuu yidhi yaa baashar yahuud yahuud yahuud urukadii wallahi baa ku dhaartay in lamin abqadi khalqi illaahi khalqiga ilaahay kuwa lagu necabyahay baad tihiin ilaya aniga xaggayga qolabaa ugu necabahay baad tihiinba wamaa daaka arrinkaas haddana ma aha bixaadilay mid igu xambaaraya calaa alaxiifa inaan dulmiyo calaykum dushiina anoo saa idiin necab haddana inaan dulmiyo xaqii laydinka dulmiyo iguma xambaarayso fa amaa maa caradtum waxaad ii soo bandhigteen oo min arqishwati laaluushka fa ilaa suxtu waaba xaaraam واي نبوون نقول سويدي باكو دحداي وحنا فيلي باكو دحاي بعكس قصي بالو دحبا الو نقوي وين لا لا لا كلها نغ حرامته فقالوا فقالوا وحيراه والله بهذا قاوت السماوات والارض عدالتاس سوودر انكم كو تاغي يبيلا يهود حق وي غرليا بلحديك بدلي سوبوك سادلتي يهود لا اباله قران كارك بيس لكن لا صاروا بينه لو اباله سيدا ذلك بأن لهم كار... آه، ذلك بأن منهم قسي سيرة ورهبان وأنهم لا يستكبرون إيوه وكا وايه قال ما يوحون أو دواء جاهلي نصاربه وحول وحول اسكين الفهمان بالغاية من خطبه لكن قولوا وحلوة قرويان يعني. وانا علامة من أحد يقوليان قال ما يوحون إذا ساق الرجل لكم القوة رابيه اللخلة بأتمرته وفيها تحديدا وكسوية البياض مرخى أربع أربعة آه، بياتك وحي لا وداها انت ما على قتاف عليها مساقاتك وارض بيضاء لا لبات فيها وضل بلال عط وحبينا كسو بقلب على ذلك لو لهشيه كشغل بقلب على ابن الله با كبيده فمزدرع الرجل وحو كبير لنك الداخل ويصوغل في البياض فهو له استغاث كله ها هو هو حويال وحي كشغل وكشغل لكن ذلك قيبته اسكبلال وح استغو خاص وليا ضو كبيرته استغاث كله qaala wuxuu ui wayashtarda saaxibu lardi ninka dhulka iskala hadduu markaas u shardiyo annahu yazracu fi lbayaadi qaybtaa markaas waxaa weeya cad ee ballaanka ale inuu u beero lafsii laftiisa fadalika laa yasluxu ma banaano wuxuu ku yidhi geedaha iyo timirtaa ka shaqeeya laakiin bishardi shaqada waad ka shaqayna ballaanka yarla aniga wax gooni ay ugu beer maa yasluxu ma banaano oo seen u banaanay sheekh ka khaarijkuna waa ninka iskala beertay ka shaqeeyay laakiin filbaali xoolaha ku dhaxsugan yasqi lirabbi al-ardi ninka dhulka iskala wuu waraabinaya fadalika ziyadatu wa ziyado isdaadaha u ka ziyaasada calay dushiisa waxay ka dhigan tahay boqolkaa kun baa ku abaahiyey laakiin bishardi maalinka haddii keenayso kun riyaal kusoo dar ha baadilde قال وحور ويشترط هذا شرطيو الزرع زرع بينه ودخول لقده فلا باس بذلك وحو كو يدور دولكا بلالا wax in looga beero laakiin bishardi wixii ka soo baxa hee meesha balaal markaas waxa weeyaan aynu qaybsano qaybsigaas uu bilaayay marka marka waa saddex bisano in baa inuu shardiyo qofka caamilka wax ku beerto inuu wax iska beerto waa in baa inuu markaas waxa weeyaan shardiyo kan kale ee markaas waxa weeyaan dhulka iska leh وإما إنه شرط إلى حين أي قيب صلاة هذا قيب صلاة واصح هذا كان كلا عاملك وحسكين بيرتر واصح لكن قفل نوك يسكنه بشر ديكره إذا كانت البؤرة خلص مركو يا كلها نباتد على الداخلي لك حراه السنة في البالي بالك آه، آه، كلها نباتد على الداخلي في البالي كان حراه كل حسوان آه، بالك كشغيري معنا البذل شلدة والصغي ورابطة والعلاج وضوتك كله دباتد السنة لقليه اشترنا عضو شرقها الداخل وكان قلها كسوان معنا كشغيري في البالي حراه على رب البال قفك حولا اسكلا هو شرديو ان البذره شلدو عليك دشاده ها اهاتو كان ذلك غير جازويا هدي را بش وا كشقيريا دلكن هو قوديا لكن بشرطي waxa weeyaa shiladaadu bix ugu fajaasayo waa babalaanu yiri laanahu qad sharda ala rabb albal ziyadatan isdadaha alayh oo laba u balaano inuu isagu dhulkaas ka shaqeeyo shiladeeda isagu la wareego wixii ka soo baxana ay wax ku heshiiyaan ama kala ban ama isticmaal meel laba meelood ama hal meel waka waa balaat waa taas waayaha allahuma saca waleetullah وإلا ما تكون مساقات مساقات وهانيس على أن على على أن على الداخل qofka gudaha ku sugan inay dushiisa haato filmaali maalka ku sugan almawlatu kharashku kullaha dhamaanta isaga dushiisa tahay iyo wala faqata kharashkuba waasubale walaa takunu ala rabbil maalika maalka iskala maaraysa mina xagga shay waxba fa hada wajhu musaqat mal ma'ruf wa musaqat li sayqaali weeyaan wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam halka lagu joogo insha Allah